رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت wuxuu baabu yahay dafci lmaari ruuxa maraya oo ruuxa tukanaya hormaraya kaa oo layska celiyo iyo wamaa calayhi waxa korkiisa ah ka hormaraya waxa korkiisa ah oo min alimi dembi ah hadduu hormaro maxaa dembi kaga imaanaya waruqsati iyo bannayn fii daalika arrinkaa dhexdiisa loo banneeyo loo idmo liltaa'ifiina kuwa wareega bilbeyti beytka ku wareegaya kacbada dadka ku wareegaya oo iyaga loo ogolaado in ay hormari karaan dadka meeshaa ku tukanaya saddexaa masalo waay ruuxa tukanaya inuu iska celiyo ruuxa hormaraya waa qodob kan hormaraya ismiga iyo dembiga soo gaadhaya ee ku imaanaya iyo kacbada dawaafkeeda <clears throat> in <clears throat> arrintaa iyadaa laga soo reebayo oo dadka kacbada dawaafaya iyagu hormari karaan dadka meeshaa ku tukanaya can ibni cumar radi allahu canhuma ana nebiya sal alay wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi idaa goortii kaana uu ahaado axadukum midkiin yusallii mid tukanaya falaa yadac yuusan ka tegin axadan ruux falaa yadac yuusan ka tegin yuusan daynin waay axadan ruux oo yamuru maraya bayna yaday hortiisa maraya ruux hortiisa inuu maro raba yuusan daynin oo faraha ka qaada fa inamaa hadduu diido yani iska celiyo waay yusandayni bimacnaa ha iska reebo waay fa in abaa hadduu diido inuu noqdo ama horumarka uu ka istaago hadduu diido falyuqaatilhu ha la dagaalamo maxaa yeelay fa inna macahu la jirankiisa waxaa ah alqariinu lamaanihii rawaahu axmed baa wariyey wa muslim wa bnu maaja qariinka waxaa laga wadaa fa inna macahu shaytaan waay Ah. yacni waxa weeyaan qariinka ibni aadamku waa shaytaanka ku lamaan oo la socda oo luminaya oo ibliis uu u xil saaray waay waana tii nebiga sal ly slam uu dhihi jiray ibni aadan ma jiro ruux ka mida ilaa macahu lqariin shayaan baa ku lamaan marka waxa dabada ka riixaya oo ahuushan ku xambaaraya waa lamaanihiisii shaytaanka aha la socdee ku lamaanihiisii weeye la dagaalan way macnaha saas weyaan ayb faina macahu lqariina waman yacshu can dikri اraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin saas way manaa ayb xadiidkaasi marka wuxuu ku tusayaa ruuxa tukanaya ciddii hormari rabta inuu iska celiyo oo si tartiiba ah isaga qabto haddii uu diido inuu iska istaagana inuu xaq u leeyahay inuu la dagaalamo waxaa xadiidku caddeeyey sidoo kale waxaa ruuxa ku xambaaraya inuu dadka tukanayo hormaro markii layska qabtana uu istaagi waayo in uu yahay waxa ku xambaaraya ku riixaya shaydaan inuu yahay dembigaasuu doonayaa inuu geliyo wa abi saciidin radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay annabiya sal lla lay waslam yaquulu leh idaa goortii sallaa uu tukado axadukum midkiin ilaa shay-in shay xaggii markuu u tukado shaygaasoo yasturuhu ka asturaya min annaasi dadka ka asturay shay sutra ah ama derbi ah ama tiir ah ama shay uu dhigtay ah xaggiisa markuu u tukanayo oo fa araada uu doono axadukum midkiin an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa falyadfachu ha iska reebo falyadfachu ha reebo ha riixo iska qabto ayb fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu ha la dagaalamo fainnamaa huwa isagu shayطaanun waa shayطaan yani isagaaba markaa shayطaan rawaahu ljamaacatu baa warisay ila tirmidiya wabna maajah mooye ayb xadiidka riwaayadiisan dambe ama kan dambe oo abu saciid kii hore ee ibnu cumar ka horreeyey buu qaydayaa wuxuuna qaydkiisu ku saabsan yahay marka aad dadka iska celinayso u leedahay inaad iska celiso xadiidka hore wuxuu yidhi adoo tukanaya haddii lagu hormari rabo laakiin kan dambe wuxuu ku xidhay oo ku qayday haddaad sutro samaysato waana min baab xamli lmutlaq cala almuqayid waay saas daraaddeed sida saxiixa waxa weeye markaad dadka iska celin karteed xaq u leedahay ee haddii uu kaa istaagi waayana aad la dagaalami karto waa markaad sutro leedahay haddaadan sutro lahayn dee adaa isdayacay xaq uma lihid inaad dadka iska celiso dadkuna markaa inay ku hormaraan ruux xaq uma leh inuu ku hormaro labagoraba ruuxa looma ogola laakiin adiga xaqu dafci goormaad yeelanaysaa oo iska celin kartaa waa markaad sutro leedahay haddaadan sutro lahayn xaqaa ma yeelanaysa saasaa ka muuqata xadiidka abu saciid kaa horuuna qaydaya labada xadiidba waxaa kaley faa'iideeyeen amar bay ku bixiyeen in aad iska celiso ood iska dafciso amarkaa falyadfachu ah jumhuurtu waxay ku xambaarayaan istixbaab inaad iska qabato waa sunno laakiin daahiriyadu waxay leeyihin waa waajib sidaa waxaa rajaxaya alimaamu shawkaani waana sida laga qaadanayo daahirka amarka yaani amarka daahirkiisu haddii aan saarif loo helin wuxuu faa'iidaynayaa wujuub khaasatan waxaa ka dhalanaya horumarka lagu hormarayo in salaadaadii naqsi ku yimaado soo ma oo ajirkii uu isdhimo marka wixii salaadaada waxyeelaya inaad iska qaba tahay waxa weeyaan muxuu ahaayey amarkaasi wujuub ayay qabaan qolyahaasi inuu faa'iidaynayo fain abaa falyuqaatilhu hadduu diida ha la dagaalamo ha la dagaalamadaasi qaarkood culimmada waxay leeyihiin muxuu ahaayey qaarkood waxay leeyihiin macnaha waxaa laga wadaa falyuqaatiluhda markii hore siduu isaga celiyey si ka xoog badan ha isaga qabto ee dagaal ha gala lagama waday leeyihi falyuqaatilhu ha la dagaalamo feedh ha ku bilaabo ma ahay ee waxaa laga wadaa dafcigii marka hore aad iska qabatay hadduu ku joogi waayo mid ka xoog badan ku qabo marka dambe iska riix marka intaa wixii ka badanoo dagaala ah waxay leeyihiin salaad baad ku jirtaa seed u dagaalami laakiin bacdu ahlicilmi baa waxay leeyihiin daahirka xadiiska waxaa laga qaadanayaa falyuqaatilhu dafcigu waa ka horreeye dafcigii haddii lagu reebtoomi waayo falyuqaatilhu ha la dagaalamaa meesha taala lafdiga falyuqaatilun waa lafdi carabi oo sariixo la dagaalan waa keliyata waxaa la dhihi karaa uun alshal falshal inyar in yar tartiib tartiib wax yar hadduu ku qabsoomi karo in yar ku qabo hadaad riixi karto riixiddu ku filan tahay khayr haddii uusan riixiddu ku fillaynna oo feer ku filan yahayna ku dhuf haddii feerhkaasi ay ka sii badatana ilaa xad waxay ka hadlayaan fuqahadu hadduu intuu la dagaalamo sidaa ku dilo horta qisaas intaan inaan lagu lahayn waa u badan yahay oo ruuxaas ruux qisaas le ma aha bay leeyihi laakiin mag ma lagu leeyahay mise laguma lahabay ka sii doodaya oo qaarna waxay leeyihiin ninkan saa'il buu ahaa gar daran la dilay mar hadduu saa'il yahayna dhiiggiisu waa hadur wax ka soo qaad ma leh qaarna waxay leeyihiin war ninkani khata' buu ku dhintay mag ha la siiyo marka magtiisi aba laga doodaya war kale aduu iska badaayo masaladaasi marka sidaas waxaa shardi ah oo masaladaasi ee eh, ay u khuduucaysaa yacni eh, inaan qisaas lagu lahayn waxaa soo guurinaya itifaaq ciyaad baa soo guurinaya qaadi ciyaad diyadase way isku khilaafsan yihin ayib eh, masaladaasi marka waa taa waxaase laga maarmaan ah xukunkan iyo axkaamta shareecada oo dhan qaacidada ay u wada noqonayaan oo ah qaacidatulmasaalix walmafaasid haddii dhibaato weyn ay ka dhalanayso dagaalka isaga ah iyo iska celintaasi oo mafsado ka weyne ay ka ratimayso almafaasidu madfuuca markaa marka waxa weeyaan yani ahafu dararayn baa la irtikaabaya oo axkaamta shareecadoo dhan baa qaacidadaas u noqotaayo qaacidat lmasaalix walmafaasid ama almadaar walmanaafic qaacidadaasay u noqonaysaa waa haddii mushkilo ka weyn iyo dhib ka weyn iyo mafsado ka weyn laga baqayo markaasi qawaacidda kale sharciga baa marka ay masaladu u laabanaysaa oo manci baa imaanaya macnaha fainamaa huwa shayaanun waa xadiidkan abu saciid xadiidkii horena wuxuu ahaa faina macahu lqariin ka hore wuxuu ahaa shayaan baa la socda kan dambana isaga laftiisii baa shayaan laga cabiray horey baan usoo sheegnay luqadda carabiga ah ee shayaan sidiisaba waxaa la yidhaahdaa kullu mutamarid min aljinni walinsi baa la dhahaa cid kastoo madax adag ama jin ha noqdo ama insi ha noqdee shaydaan baa la dhahaa marka markaa horena waxaa la tilmaamay shaydaankii insi jinniga ahaa ee arrintan ku sababaya ku bixinah ee ku riixay marka dambena isaga madax adaygiisiibaa shaydaanba laga dhigay saas maana ee macnaheedu ma aha shaydaan rasmiyuu noqdo wuu gaaloobay maaha masaladu saas maana wacan abinadri mawlى cumar ibni cubaydillaah can musr bni saciid can abi juhaymin cabdillahi bni alxaari bni samat alansaari qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waaalih wasalam rasuulku wuxuu ihi low yaclamu hadduu ogaan laha jumhuurtu waxay qabaan intaana xadiiska hore ka bix hadduu ruuxu intuu ku hormaro uu ku gudbo ama adoon kuba baraaruginba ama adoon sii jeeda ama mashquulsanba uu ku maro ama ku derderaba mar labaad ha soo qabanna ha soo celin oo macnaha intaad waaba dhaafay ja waa ku gudbay sooma haddaad intaad soo qabato aad meeshii ku celiso yani khalad labaad soo maha hal mar buu ka hormaray laakiin celinta waxaad ka dhigtay mar labaad inuu ka hormaro marka taasi fakatay siidaa soo celin qaala wuxuu idhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku wuxu uhi low yaclamu hadduu og almaaru midka maraya bayna yaday lmusalli ruuxa tukanaya hortiisa midka maraya hadduu ogyahay maadaa maxaybaa calayhi korkiisa waxa korkiisa hadduu ogaan lahaa oo dembi ah lakaana wuxuu ahaan lahaa an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran miday u khayr badan tahay low isaga min an yamura inuu maro bayna yaday hortiisa inuu maro miday uga khayr badan tahay bay ahaan lahay qaala abunadri wuxuu yidhi waa yani waxa weya ninka ruwaadda xadiiska ka mide eh, laa adri ma ogi buu yidhi qaala inuu yidhi arbaciina yowman afartan maalmood aw shahran ama bil aw sanatan ama sano rawahu ljamacatu baa waris xadiidka inta marfuucee la hayo waxa weeyaan hadduu ogsoon yahay ruuxa hormaraya ka tukanaya waxa korkiisa ah abcan oo imia ah wa sida lafdi kale kuy oo imio dembi ah hadduu intaa garanayo afartan inuu taagnaadaa u dhaami lahayd ugana khayr badnaan lahayd hormarkaas afartanku maxay yihiin marka raawigu wuxuu leeyahay afartankaasi ma bilaa ma afartan sana ma afartan beriba ma kala sheegin buuhi afartankaas laakiin afartan beri haddii laga dhigo oo ugu yar afartan beri inaad meeshaa taagnaato baa kaa kuu dhaantooo kaaga khayr badan ruux tukanaya inaad hormarto oo afartan beriood meeshaa taagnaato imisaa hawl kaa lumaysa ya imisaa wax kaa dayacmi lahaa waxaa kaa dayacmaya oo dhan waxaa ka dhib badan horumarka aad hormarayso ruux tukanaya meeshaa marka waxaa laga qaadan inay dunuubta waaweyn ka mid tahay horumaridda dadka tukanaya la hormarayo dunuubta waaweyn inay ka mid tahay oose dembigeedu uusan yarayn ayaa xadiiskaa loo deliishanayaa waana sida raajixa waana madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi wacan ilmuطalib bn abi wadaacata annahu ra'aa wuxuu arkay annabiya sal lay sl nabiga ayuu arkay oo yusallii tukanaya mima yalii waxa xiga baaba bani sahmin ree bani sahmi iridooda xagga xigta nabigoo ku tukanaya sal lay waslam ayaan arkay buui wannaasu walxaal annaasu dadkuna yamuruuna ay marayaan bayna yadayhi nebiga hortiisa ay marayaan walaysa xaaluusan ahayn baynahumaa nebiga iyo dadka dhexdooda sutratun wax sutra ah iyadoo dhexdooda aynu olin rawahu axmed baa wariyey wa abu daawuud wa rawahu waxaa wariyey ibnu maajah wannasaa'iyu walafduhumaa ibn maaja iyo nasaa'i lafdiga yuu ku wariyaan waaka ra'aytu waxaan arkay buu yidhi annabiya sal alla lay wasalam idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min subcihi toddobadiisa wareeg subca wuxuu ka wadaa toddobada wareeg ee dawaafka ah, ah dawaafka kacbada toddobadeeda wareeg markuu dhammeeyo oo ka ugu dambeeya uu ka faaruqo jaa'a mid yimaaduu ahaa xataa yuxaadiya ilaa uu la sinmo ama ku beegmo birukni rukniga uu ku beegmo rukniga bimacnaa xajaruladku waa labada rugni yamaaniga ah mid ka mida wa ilaa uu tiirka muxuu ahaayey tiirka dhagaxa madow ilaa uu ku beegmo ayuu imaanayay fa yusallii markaasuu tukanaya rakcatayni laba ragcadood fii xaashiyati lmataafi meesha lagu wareegayo dhinaceedu ku tukan jira xaashiyadu bimacnaa jaanib waa ah, mataafkuna waa meesha la maree kacbada marka lagu wareegayo tacwada wareegeeda dhinaceedu ku tukanayo oo ku aadan dhagaxa madow walaysa xaaluusan ahayn baynahu nabiga dhexdiisa wa bayna atawaafi dawaafka iyo isaga wax u dhexeeyana walaysa uusan ahayn walaysa isagoo uusan ahayn baynahu wa bayna atawaaf nebiga iyo dawaafka dhexdooda axadun cidina aynan ahayn yacni wax u dhexeeya oo sutra ah iyadoo ayna jirin sida lafdiga horeba uu cabbiray xadiikaasi waa xadiis daciifa ah wey sababta dacfigiisuna wax weeyaan kaiir ibnu kaiir in la yidhahdaa ku jira oo daciif idiraabna waa ku jiraa sanadkiisa sidaas daraaddeed buu ibnulmundir waxaan dhihi laha almundiri alxaafid almundiri iyo sheekh albaaniba sidaasay ku daciifiyeen ma sugna xadiidkaasi marka waxaase deliishaday in badanoo fuqahada ka mid a oo qaba xaramka masaajidka xaramka kacbada dawaafkeeda mataafka meesha la maro dadka ku tukanaya horumaridoodu in ay tahay mas'ale laga soo reebay nahyigii ama taxriimkii ah lama hormari karo ruux tukanaya dawaafka kacbada iyo meesha lagu dawaafayo dadka ku tukanaya waa la hormari karaa oo iyaga waa kuma jiraane waa laga soo saaray sidaa culimo qabta ayaa xadiiskan daliishanaysa oo waxay leeyihiin iyada dawaafka kacbada saxankeeda hareeraheeda meesha dadku ay ku marayaanoo markay dawaafayaan ruuxii ku tukanaya waa la hormari karaa xadiidkanana asal abay leeyihin u deliishanayaan laakiin xadiidku waa daciif hadduu daciif noqdana mas'aladii lagu dhisana waa daciif wa calaa hada alasaas xaramka in laga soo reebo ama masjidulxaraamka ama kacbada ama labada masjid in laga soo reebo la yidhaahdo ayaga dadka ku tukanaya waa la hormari karaa ee masaajidda kaliya meelaha kale unbaa uu nahyigu ku saabsan yahay waa ra'yi aad daciifa wa ra'yi tabar daran oo aan wax daliila cuskanayn wasawaabu waxa weeyaan nusuusta reebaysa dadka tukanaya in la hormaro waa caam waana mutlaq meel ka baxsanna ma jirto laa kacbo walaa xaram walaa meel kale walaa bannaan meel ka baxaysa ma jirto ra'yiga dhahaya xaramku kuma jiran waa ra'yi daciif laakiin waxaa cajiiba caamadu caamadu muxuu ahaayey ra'yigaasaa wada gaadhay oo jamaahiirulmuslimiin oo hadda imaanaysa sidaasayba wataanba bal haddii adigoo meesha ku tukanaya aad ruux iska qabato wuxuu inuu kula dagaalamaba laga yaabaaba baynama meelaha kale haddaad iska qabato laga yaaba inuu kaa qabsoomo laakiin waxay rumaysan yihiin in badanoo iyaga ka mid a ah xaramku inuu mustanaa yahay waana ra'yi aan tabar badnayn bal aahaartii saxaabada ridwaanullaahi calayhim cabdilaahi bni cumar iyo anas ibni maalik iyo waxaa ka sugan inay xaramka dhexdiisa sutra ku samaysan jireen dadkana iska qaban jireen marka sidaasa sawaaba wax ka soo reebayana ma jiro baabu man sallaa cidii tukatay buu baabu yahay wa bayna yadayhi walxaal bayna yadayhi hortiisa uu yahay insaanun ruux aw amase bahiimatun ama neef xoola ruux tukanaya oo hortiisa ruux kale fadhiyo ama ruux kale hortiisa jiifa ruux baa tukanayo hortiisa waxaa taagan xoolo neef geela ama neef adhiya ama dameer ama waxbaa hortiisa taagan ma socdo oo ma hormarayo laakiin wuu hor taaganya ma bannaan tahay can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay waslam yusallii mid tukada salaatahu salaadiisa min alleyli habeenka xaggiisa salaada habeenkiisuu tukan jiray wa ana aniga oo muctaridatun mid gudban ah baynahu wa bayna alqibla nebiga iyo qibladiisa dhexdooda ayaan goglanaa ictiraad aljanaasa janaasada sida loosida loo eh, mxuu ahay loo gudbo oo kale ah, loo babco marka lagu tukan lagu tukanayo ee eh, dadka ku tukanaya ee eh, muxuu ahaay ayaa si gudubaa ah loo dhigaa kadibna saasaa loogu tukada marka gudub ahaan baan u tukanayay oo nebiga iyo qibladiisaan u dhexeeyay bay leedahay faidaa goortii araada uu doono nebigu sal ly slam an yuutira inuu witriyo oo ragcaddii ugu dambaysay uu tukado ayqadanii waa i toosin jiray fa awtartu markaasaan witrin jiray witirkaa dambe ayaan marka la imaan jiray isaguna habeenkiiuu iska tukan jiray rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya mooyaane wa huwa xadiidku buu sheekhu yidhi xujatun waa daliil wuxuu daliilu yahay fii jawaazi salaati salaada bannaanadeeda ila naa'imi ruux tukanaya xaggiisaruux hurda xaggiisa loo tukada dheh yacni ruux hurda inaad xaggiisa u tukato ood isku beegto isaguna waa jiifaa taasi inay bannaan tahay bay yuu daliilu yahay buuri xadiidkan wuxuu u daliishanayaa soomaynaan hadda soo marin sutrada inuu ruuxu shay dhigto ayib shaygaas sutradee la samaysanayo sokadeeda cidda maraysana aad iska celinayso ee la rabo inaad iska qabato waa ciddii meesha mari rabtee socota ama ruuxii iska hurdo hortaada ama ma ahee fadhiyaba ama jiifaba ama iska taaganoo markaa aan soconin markaasi dee gudbitaan ma aha waxaa la diidan yahay ee sutradaadiiyo adiga inuu idinkala dhex maro la diidan yahay waa gudbitaanka ama iska fadhin iyo jiif iyo istaag maaha taas w xadiiska masladaoo daliishani maa way bannaanta sheekhuu masaladan uu kala baxay oo ah ruux hurdo in xaggiisa loo tukan karana ayaduna waa madhabuljumhuur oo ruuxu isagoo hurdo xaggiisa waad u jeesan kartaa ama sutr ahaan waad isugu beegi kartaa macnaha culimmada qaar baa karahaystayoo waxay u deliishadeen karaahadaasi xadiid abu daawuud iyo qeyrka ay soo saareen oo nebigu uri sal ly waslam laa tusalluu khalfa annaa'imi waalmutaxadid ha u tukanina ruuxa hurda gadaashiisa ha ku tukanina mid sheekaynayana gadaashiisa ha ku tukanina xadiiskaasi bacdu ahlilcilmi way daciifinayaan sheekh albaanina waa taxsiininaya yacni waxay uu leeyahay ruuxa hurda markaad gadaashiisa ku tukanayso dee ruuxii waa hurdaa waxaa dhici kartaa inay maradu ka faydanto ama cawradiisu faadinto adigiina isagaad ku jeeddaa ee midka sheekaysanayana sheekada uu hayo ayaa ku waswaasinayso khushuucdii iyo qalbigaagii iyo sheekadaasaa wax ku yeelaysa xadiidkaasi marka bay qaarkood u deliishanayaan inay karaahiyo tahay ruux hurdo xaggiisa inaad u tukato ayib laakiin xadiidka sixadiisaa laisku khilaafsay xadiidka caaishana nas buu ku yahay oo waa ku cad yahay inuu nebigu iyadoo hurudo xaggeeda u tukanayay oy weliba dabcan tahay ayb ama ay gudbantahay wa can maymuunata radi allahu canha annaha iyadu kaanad waxay ahayd takuunu mid ahaata xaa'idan mid caado qabta laa tusalli oon tukanayn mid caado qabtay ahaan jirtay oo ah markaa dee salaad loo ogolayn walxaal hiya iyadu muftarishatun ay tahay mid goglan bixidaa'i masjidi rasuulillahi sal lay slam nebiga meeshuu ku tukanayo qumaatigeeda meesha nebigu ku tukanayo qumaatigeeda ayay goglanayd wa huwa isaguna yusallii wuxuu tukanayaa bay leedahay calaa khumratihi sajaayadiisuu ku tukanaya idaa goortii sajada uu sujuudana asaabanii waxaa isoo gaadhayo asiibayo itaabanayay bacdu thawbihi maradiisa qaar ka mid muttafaqun calayh yacni iyaduna nebiga sal lla wasalam meesha uu ku tukanayo qumaatigeeda ayay iyaduna jiiftay ama ay goglanayd nabiguna sijaayadiisa u taallayoo salaadda uu ku jiro ku tukanay marka markuu soo sujuudo uu soo hoobto marada uu qabo ama kuwa uu huwan yahay qaar ka mida iyadoo caado qabta ayuu gaadha maradu gaadhaysay macnaha ayb waxaa loo deliishanayaa xadiidkanna in kii hore sidii loo deliishaday baa loo deliishanaya ayb kii hore sidii loo deliishaday ayaa loo deliishanaya waxaa kaloo loo deliishanayaa haweenta caadada qabtahay adoo tukanaya taabashadeeda ama maradeeda taabashadeeda ama maradaadoo taabata inaysan salaadda wax yeelayn ayadana waa loo deliishanaya ayb bacdu ahlilcilmi baa waxay u deliishadeen xadiidka caaisha iyo kanba waxay u deliishadeen inay haweenay hortaada marto adoo salaad ku jira salaadaada ma burinayso inay haweenay ku hor marto salaaddu kuma jabayso baabka inoo soo socdaana masaladaa ka hadli doona oo waxay ka dhigeen jiifka ay caaisha hor jiifta nebiga sal lay waslam ama maymuuna waxay ka dhigeen sidii maritaankii oo kale oo maritaankii iyo tanay isku mid ka dhigeen baabka soo socdaynu kaga jawaabi doonaa laakiin waa istidlaal ay jumhuurtu u deliishanayaan in badanoo culimmada ka mid a u deliishanayaan muruuru lmar'a bayna yaday lmusalli laa yaqtacu salaa salaadda ma jabinayo ayay qabaan manaa musalamnase ma aha istidlaalkaasi waana ka hadli doonaa markiis wacan fadl bni cabaasin qaala wuxuu ihi zaara wuu siyaartay annabiyu sal lay waslam nebigu wuxuu siyaartoo booqday cabaasan cabaas adeerkii cabaas fii baadiyatin meel baadiya oo lanaa annaga noo sugnaatay meel baadiyaa walanaa markaa waxaa noo sugnaatay oon lahayn buuhi kulaybatun eeyar wa ximaaratun iyo dameer Ah. i yar iyo dameer baa markaa guriga joogoon lahaan jirnay tarcaa midaasoo daaqaysa fa sallaa markaasuu tukaday rasuululahi sal lay wasalam alcasra casarkii buu tukaday wa humaa iyagoo labadooduba bayna yadayhi nebiga hortiisa ay yihiin ah. yani wax weyaan dameerka dameerta iyo waxaan dhihi laha eyga yarba marka nebiga hortiisa yaalay falam yu'aharaa lama durkinin walam yusjaraa lamana canaananin zajrigu waa waa canaanta yani afka oo lagala hadlo la eryo afka lagu eryo waa yuaharaana waa durkinta waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wاnasaa'iyu waliabi daawuuda waxaa u sugnaaday macnaahu xadiidkaa mid la macna ayb xadiidkaa waxaa kaloo soo saaray abu yacla taxaawi tabaraani iyo bayhaqi iyo baqawi waana xadiid daciifa laba ciladood buu leeyahay cabaas ibnu cubaydilaahi ibn cabaas cabaas ibnu cubaydillah ibn cabaas waa waa majhuul baan dhihi lahaa waa majhuul inaan la garanaynin sidoo kaleeto asaga iyo eh, muxuu ahaaye alfadl ibnu cabaas oo xadiidka uu ka warinayo inqiaac baa ku jiro way kala go'an yahayo wax muusan soo gaadhin ma soo gaadhin siday xaqiijinayaan a'immadu ibnu xasmi baa sidaa leh waa baatil buu dartood waxaa ku waafaqay ibnu xajar sheekh albaanina waa daciifinaya iyo qolada musnadka xaqiijisay intuba alimaam alkhaaabina wuxuu leeyay sidoo kale maqaal baa ku jira sanadkiisa macna marka ma sugna laakiin alimaamu nawowi iyo xaafid alciraaqi abu zurcat alciraaqi waxay leeyihiin sanadkiisu waa xasan sheekh albaani wuxuu yidhi walaysa bixasan hadalkoodaasi ma fiicna sababto waxa weeye yani dacfi iska cad baa sanadka ku jira xadiiskaasi ma sugna marka ayb yuusan sugnaanine waxaa loo deliishado oo qaarkood u deliishadeen eyga iyo dameerka horumaridda ay ruuxa tukanaya hor maraan ama inay hor joogaan salaaddiisa wax ma yeelayso salaadda ma jabinayaan ayib wuxuu ka hor imaanayaa baabkan inoo soo socda axaadiista ku imaan doontuu ka hor imaanaya sidaas daraaddeed sanadkiisuna waa daciif axaadiis ka xoog badanna wuu khilaafayaa ayb masaladii lagu dhisana markaa daciifay noqonaysa baabu maa yaqtacu salaata salaada waxa gooya ayuu baabu yahay bimuruurihi mariddiisa ku gooya wax salaada jara marid uu ku kormaray adigoo tukanaya salaadaada goyn kara goynta maxaa laga wadaa way waynoo imaan doontayda can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslam wuxuu yidhi yaqtacu waxaa gooya asalaata salaada waxaa gooya oo jara almar'atu haweenayda waalkalbu iyo eyga waalximaaru iyo dameerka rawaahu axmed baa wariyey wabnu maajah wa muslim baa wariyey wazaada muslim wuxuu siyaadiyey wayaqii waxaa ilaalinaya min daalika arrinkaa waxaa kaa ilaalinaya midlu mu'aharati araxli kooraha qaybtiisa dambe oo kale wax la mid ah inaad dhigato ood sutro ka dhigato baa kaa ilaalin karta wa bimacnaa haddii intaad sutro noocaasa dhigato sutrada gadaasheeda ay maraan waxdana kama lihid markaa waxna kuma yeelayaan laakiin haddaadan sutro dhigan inay ku hor maraan ama sutradaada sokadeeda sokadeeda ay maraan markaasay salaadaadii jarayaan ayb xadiikaasi waa xadiis saxiixa muslim baa soo saaray ziyaadadaana isagaa iskale dambe wacan cabdillahi bni muqafalin can inabi sal lay waslam nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi yaqtacu waxaa goynaya alsalaata salaada waxaa goynaya almar'atu haweenayda waalkalbu iyo ayga iyo walximaaru dameerka rawahu axmed baa wariyey wabnu maajah kadalika waxaa wariyey taxaawi iyo hayrkii waana xadiis saxiixa weeye sidau sheekh albaani caleyh raxmatullahi tilmaamaya hayrkiiba wuu sugan yahay xadiikaasina ayb wacan cabdillahi bni saamit can abi darin qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii qaama uu istaago axaduku midkiin yusallii isagoo tukanaya fa innahu yasturuhu waxaa asturaya idaa kaana bayna yaday hortiisa haddii uu yahay midlu aakhirati araxli kooraha kiisa qaybtiisa dambe ama kooraha qaybtiisa dambe wax la midoo kaleeta markay hortiisa taallo taasaa asturaya faidaa lam yakun hadduusa ahayn bayna yadayhi hortiisa milu aakhirati araxli koolaha aakhirkiisaoo kale qaybtiisa dambe wax la mida haddaysan hortiisa ahayn fa innahu isaga yaqtacu waxaa goynaya salaatahu salaadiisa waxaa goynaya alximaaru dameerka waalmar'atu haweenayda waalkalbu alswadu iyo eyga madow qultu waxaan idhi haddaan ahay cabdulaahi bnu saamit yaa abaa darin abuudarow maa baalul kalbi lswadi eyga madow xaalkiisu muxuu yahay oo uu kaga gedisan yahay min alkalbi alaxmari eyga guduudan min alkalbi alasfari iyo eyga yacni waxa weeyaan jaallaha eyga midabka jaallaha leh ama muxuu ahaayey booraha ah ama iyo midka cas ama midka guduudana midabkiisu guduudan yahay ka madow maxaa lagaga maagay baan idhi buuri midka madow maxaa laga rabaa oo kuwaa kale ay salaada ugoyn isagu uun maritaankiisa u goynay qaala wuxuu yidhi abu dar yabna akhii wiilkan adeerka u ahayo adeer wey macna sa'altu waxaan weydiiyey rasuulalahi sal ly waslam rasuulkaan weydiiyey kamaa sa'altanii saad ii weydiisay sidaa aad ii weydiisay baan anugu nebiga weydiiyey sal lay waslam faqaala markaasaa wuxuu nebigu yidhi alkalbu lswadu eyga madow shaydaanun waa shaydaan rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye ayb kadalika waxaa soo saaray ibnu khusayma fii saxiixi ariiqa ibnu khusaymana ibni xibbaan baa ku wariyey lafdiga ku wariyey ibni xibbaanna waxa weeye tucaadu asalaatu min mamari alximaari waalmar'ati waalkalbi اlswad salaadda waa la soo celin oo dib baa loo tukan haddii dameer ku hormaro ama haweenay ku hormarto ama ey madow ku hormaro lafdiga ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan waa saas tucaadu waa la soo celin ayb xadiidku waa xadiid saxiix axaadiistaasi waxay faa'idaysay saddexdaasiba inay salaadda goynayaan ayb laakiin goynta maxaa laga wadaa baa laisku khilaafsan yahay sida ay jumhuurtu qabaan waa culimmada badankood jumhuurtu siday qabaan waxay leeyihiin waxaa laga wadaa wuu goynayaa salaadii way go'aysaa waxaa laga wadaa ajirkeedii baa nusqaamaya sababtuna waxa weeyaan markii ay kuwaasi ku hor maraan waxaad ugu mashquulaysaa oo qalbigaaga ugu mashquulayaa si aadan wax kale ugu mashquushaen iyo taabiciinta xasanulbasri iyo abulaxwas saaxib ibnu sacuud iyo ayaa ku tegay waana riwaaya can axmed waana madhabka daahiriyada sidoo kaleeto oo waxay leeyihiin wuu jabinayaan hadday ku hor marto haweenay ama ey madow qaarna waxay ey oo dhan bay ka dhigayaan ama dameer salaaddaasi waa buraysaa waana inaad yacni waaba burtee dib u xidhatood salaaddii tukata waa waxba kama jira waxaad meesha ku haysa taasay leeyihin salaaddaadii waa ka kaca daahirkay qabsanayaan oo yaqtacu daahirkeeda salaaddii oo go'aysa wa waxay ku xoojiyeen lafdiga ibnu khusayma ku yimidoo tucaadu salaatu salaaddii waa la soo celinayaa lafdigaasay macnaha ku xoojiyeen iyo tafsiirka ay mareen ayib masaladaasi marka waa masale noocaas waana masale u baahan ruuxu inuu ixtiyaadkiisa iyo dadaalkiisa ka qaato saddexda arrimood dameerka asaga wax qayda kuma soo aroorin ma dameer dhadiga ma labba ma mid yarba ma mid weynba eyga isaga waxaa ku soo arooray salaada goynaya ya oo lafdigan dambe ama xadiiskan dambe abudar uu ku qayday inuu yahay aswadka qaydkaasi wuxuu saarayaa eyda intooda kale ayuu meesha ka saaraya xadiista hore ee abu hurayra iyo cabdulaahi bn muqafal ee iyagu aan qaydin ee kelbiga itlaaqay waxaa lagu xambaarayaa kan dambe ee qayday macnuhuna wuxuu noqonayaa eyga madowbasuu khaas ku yahay xukunkan ayb haweenayda ayadana waxaa soo aroortay abu daawuud ibn maajah iyo ay warinayaan min xadiid ibni cabbaas inuu yidhi almar'atu alxaa'id ah, xadiis baan ruuc ah haweenayda xaa'idada ah xaa'idada lafdigaana waxaa laga wadaa haweenayda baa laga wadaa ah, haweeneyda qaangaadhkaa yacni wax weeyaan meeshaana waxaa inoo soo baxaysa haweenayda horumarka ay ku hormarayso salaadda ay goynaysaay ayaduna waa midda qaangaadhka haddayna qaangaadhi ahayn oo gabadh yar tahay ama ilmo yar ay tahay markaa salaaddii ma goynayso oo iyaduna ma soo gelayso taana qaydkaasina xadiiskaasuu ku yimid iyadana ayb wacan ummi salamata ana nabiya sal lay slam nebigu kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada ayb yacni eyga madow keliyata inuu salaada jabinayo waxaa qaba axmed ibnu xambal fii riwaaya iyo isxaaq ibnu rahawiya ayaa qaba oo yani haweenayda iyo dameerka way ka saareen ayagu waxay eyga madow laakiin waa jabinaya adiga masalada khilaaf badan baa ku jira wacan ummi salamata radi allahu canha ana nebiya sal lay slm nebigu kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada fii xujratiha qolkeeduu ku tukan jiray qolkeeda waa gurigay degan tahay wey fa mara waxaa maray bayna yadayhi nebiga hortiisa cabdulaahi baa maray aw cumaru ama cumar baa maray fa qaala markaasuu yidhi nebigu biyadihi gacantiisa haakadaa sidaasuu yidhi bimacnaa haakadaa gacantuu isaga qaaladanu bimacnaa facala waa gacantuu isaga qabtay fa rajaca waa laabtay fa marat waxaa haddana soo martay ibnatu ummi salama ummu salama gabadhay dhashay baa soo martay haddana fa qaala markaasuu yidhi biyadihi gacantiisa haakadaa sidaa waa iska qabtay fa markaasay socotay gacantiiba maynan u abayeelini way gudubtay falammaa sallaa markuu tukaday rasuululahi sal lay slam qaala wuxuu idhi hunna ayagu aqlabu waa kuwo yacni ka adag aqlabu waa kuwo adagoo haddee waxa weeyaan waaba joogsan waayeenba ah, hunna aqlab yani waxaa laga wadaa eh, yani laa yantahiina lijahlihinna waay ma istaagahayaan oo cid walba way jiirahayaanoo waa ka xoog badnaanayaan aqoon darradooda darteed yani wayna garanaynin waay rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maajah baa wariyey kadalika ibn abi shayba iyo abaraani baayaa soo saaray waana xadii daciifa waay ayib maxaa yeelay muxuu ahaayey moxamed ibnu qays hooyadii oo aan la garanayninoo majhuulad ah baa ku jira sanadka xadiidka ayb saas daraaddeed baa waxaa sanadkiisa daciifiyey alimaam albuusiri iyo sheikh albani iyo qolyaha musnadka xaqiijiyey musnad axmed dhammaan waxay leeyihin xadiidka sanadkiisu ma sugnaa waxaa loo deliishan lahaa qaarna u deliishadeenba haddii uu sugnaan lahaa haweenta mariddeeda ruux tukanaya ay hor marto inuusan salaada jabinayn soo ma oo wuxuu khasisi lahaa ama caddayn lahaa salaadda haweenta maritaankeedaa goyse axaadiistii horey lahayd ayuu tafsiirkeeda sii caddayn lahaay oo wuxuu rajixi lahaa goynta in laga wado bimacnaa nuqsaan ajir ee salaaddii baa buraysa aan laga wadin tafsiirka jumhuurtuu xoojin lahaa hadduu sugnaan lahaa maxaa yeelay nebigoo ay haweenay hormartay oo salaaddii watay baa ka imaan laha laakiin xadiisku ma sugna hadduu daciif noqdana yacni waxa weeyaan mukhasisna ma noqon karo macnaha ku dhisanna daciif buu noqonayaa ayb wacan abi saciidin waxaa kaloon caddayn maadaama aynu soo sheegnay haweenayda xadiistu ka hadlayso inay tahay haweenayda qaangaadhka gabadhan ummu salama dhashay ee nebiga hormartay haddiiba xadiisku sugnaan lahaa waxaan caddayn inay qaangaar tahay iyo in kalena yaan caddayn ixtimaalkaasina waa ku jiri lahaa oo macnaha isaguna daciifin lahaa iyo istidlaalka waa haddii uu sugnaan lahaa baan ka hadlaynaa calaa fardi sixatihi ama hubuutihi wa ayb laakiin maba sugnaba wa can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu idhi laa yaqtacu ma gooyo asalaata salaada ma gooyo shayun waxba ma gooyo shayun waxina wuxuu dooniba ha noqdee salaadda wax gooyo ma jiro wadra'uu iska seceliya oo iska reeba dadka idin hormaraya ma statactum intaad kari kartaan fainamaa huwa isagu fainamaa huwa kan ku hormarayaay shayطaanu waa un shaydaane rawaahu waxaa wariyay abu daawuud baa wariyay isagana waa daciif mujaalid ibnu saciid baa sanadkiisa ku jiraoo sayiulxifdi ah haddana idiraabna waa ku jiraa xadiiska yani sanadkiisa idraab buu ku sameeyey saas daraaddeed baa sanadkiisa waxaa daciifiyey ama xadiiska daciifiyey alimaamu nawowi iyo sheekh albaani intuba qaybtiisa dambe ee laakiin wadra'uu ma statactum ah qaybtaas iyadu waxay leedahay ariiq kale oo way sugantah laakiin qaybtaan sugnayn laa yaqtacu salaata shayun ma sugna haddayna sugnayna ayadoo sanadkeedu daciif yahay ba haddana waxay ka hor imaanaysaa axaadiistii sugnaydeen soo marnay ahayd yaqtacu asalaata almar'atu walkalbu walximaar soo ma marka maca dacfi sanad haddana mukhaalafa ku jirta wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaal waa axaadiista ay u deliishadeen jumhuurtu salaada kuwaa la soo sheegay baa jaraya nuqsaanta ajirkaa laga wadaa ay u ajirkaa nusqaamayaa laga wadaa oo xaggeed u keenteen oo ka deliishata laa yaqtacu salaata shayun xadiiskana deliishada waxaa loogu jawaabay xadiiskuma sugna ah, xadiisku mar hadduu sugnaynna macnaha eh, hore ma fasiri karo wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu idhi aqbaltu waan soo qaabilay raakiban xaal ahay mid saaran calaa ataanin dameer anoo dameer saaran ayaan soo qaabilay ataanku waa dameerta dhadiga ah xaggana maxaan ku soo marnay ximaara haalibka in ximaaratun loo isticmaalo uma badna laakiin hadday dhadig tahay ataan baa la yidhaha aqbaltu waan soo qaabilay raakiban xaalahay mid saaran calaa ataanin dameer dhadig ah wa ana aniguna yowmaidin maalintaa qad naahastu waxaan ku dhowaaday alixtilaama qaangaadhka waxaan qarka u saarnahay oo markaa aan ku dhowahay inaan qaangaadho wa rasuululahi sal lay slm rasuulkuna yusallii wuxuu tujinayaa binnaasi dadku tujinayaa biminan meesha mino leeladuu dadka ku tujinaya ilaa hayri jidaarin darbi la'aantii isagoon wax darbiya ka horraynin ayuu dadka ku tujinayaa mina fa marartu markaasaan maray buuni bayna yaday bacdi saf safkii qaar ka mida hortiisaan soo maray buuhi safkii ma'muumiinta ee nebiga ku xidhnaa qaar ka midaan soo hormaray buuhi anoo dameerkii saaran fa nasaltu markaasaan ka degay dameerkii wa arsaltu waxaan sii daayey alataana dameertii baan sii daayey tartacu xaalay daaqayso fa markaasaan galay fi safi dameertii intaan sii daayey baan markaas safkii galay falam yunkir daalika ama falam yunkar lama inkirinoo lama diidin daalika arrinkaa calay falam yunkir muusan inkirin calaya daalika arrinkaa calaya korkayga axadun cidina iguma inkirin inaan anadu dameer saaran safka qaar ka mida la soo dhex maray oon kadibna sii daayey kadibna aan safkii sidaa ku galay cidina iguma diidin arrintaa mana qoonsanin rawah waxaa wariya aljamacatu baa warisa xadiikaasi sidoo kale waxaa daliishanaya culimmada martay salaadda wax jara ma jiro wax buryana ma jiro yaqtacu salaatana waxaa laga wadaa bimacnaa waxaa nusqaamaya ajirkii xadiiskana daliishadeen khaasatan qolyaha qaba dameerku maridiisa uu ka hormaro ma jaro salaada ma buriyo burina lagama waday dheheen waxayna u deliishadeen le'anna ibnu cabbaas markuu dameerka sii daayey dadkii oo tukanayuu dameerku hormaray lagumana inkirin salaadiina soo celiya lama dhihin ayib laakiin waxaa lagaga jawaabay dadkan uu dameerku hormarayo yay yihiin ya waa ma'muumiinta ma'muumiinta ma sutraaba looga baahan yahayba maya sutrada waxaa looga baahan yahay imaamka iyo munfaridka ruuxa keligii tukanaya iyo ruuxa imaamka sutrada ma'muumiintuna waa sutrada imaamkaba meesha ayna dameertu mari karin ee cidina ayna mari karin waa imaamkiiyo sutradiisa inta udhaxaysaba amaa ma'muumiinta hormaridoodu ayadu sutraba uma baahnayn taabkaaba lagama hadlayninba saas daraaddeed xadiisku daliil idinma aha baa layidhi bal wuxuu kaga habboon yahay in loo deliishado waana sida imaam bukhaari ay mareene in loo deliishado dadka ma'muumiinta ah in la hormari karo oo horumarkooda ayna dhibaata ku jirin dameer hormari karo oo bisadu hormari karto oo eygu hormari karo oo dadku hormari karaan leanna waa ma'muumiin sutradooduna waa sutrada imaamka taas in loo deliishado ayaa xadiiska kaga haboon ama axaadiistaa kale in lagu qaydo maya ayib taa iyadaa waa lagu diiday oo jumhuurta masalada iyadaa lalama ogolaanin baabu sunani salaati araatibati almu'akada abwaabu salaati tatawuc waa salaada sunnada ah salaadihii sunnada ahaa intaa wuxuu kaga soo baxay salaadihii waajibka iyo axkaamtii ku saabsaneed halkanna wuxuu ka gudagelayaa salaadaha sunnada ah iyo iyagana wixii ku soo arooraya ku yimid baabu sunani salaati salaaddii sunankeeduu baab u yahay salaaddii eh, sunankii alraatibati ee salaadaha raacsanaa almu'akadati ee la adkeeyey ah, salaadaha rawaatibta waxa la yidhahdaa waa sunnooyinka ee eh, salaadaha ka horreeya waajibka ama ka dambeeya kuwaasaa laba ah qaarna waa la adkeeyey qaarna aad looma sii adkaynin kuwii la adkeeyey bay meesha kaga hadlaan marka can cabdilaahi bni cumara qaala wuxuu ihi xafidtu waan xifdiyey can rasuulilahi sal ly slm rasuulka xaggiisa waxaan ka xifdiyey rakcatayni laba ragcadood oo qabla duhri duhurka horti ah wa rakcatayni iyo laba ragcadood oo bacda duhri duhurka gadaashiisa wa rakcatayni iyo laba ragcadood oo bacda almaqribi maqribka gadaashiisa wa rakcatayni iyo laba ragcadood oo bacda alcishaai cishaha gadaashiisa wa rakcatayni iyo laba ragcadood oo qabla alhadaati salaada subax horteed ah wa kaanad waxay ahayd buu idhi hadaadkaas wakhtigaas salaada labadaa ragcadood uu tukanaya ee ka horeeya salaada subax kaanad waxay ahayd saacatan wakhti oo laa adkhulu aanan u gelin cala nebiy sal lay slam fiiha dhexdeeda ilan guriguu ku tukan jiray soo ma labada ragcadood ee fajirka ka horeeya guriguu ku tukan jiray marka saacadaana saacadaa nabiga u tegi jiroon u geli jiray maaha wa ayib haddaadan u tegi jirin inuu tukan jiray xaggeed ku garatay wa xaggeed ka keentay wuxuu yidhi faxadaatnii waxay ii warantay buu yidhi marka xafsatu baa ii warrantay waa walaashii ummulmuminiin anahu nebigu kaana inuu ahaa idaa goortii alaca uu dhasho alfajru fajarku markuu dhasho oo waadana uu aadaamo almu'adinu ka aadaamaya sallaa mid tukaduu ahaan jira rakcatayni laba ragcadood saasay ii sheegtay buui muttafaqun calayh ayb bimacnaa salaadahaasi waa saladaha la yidhaahdo rawaatibta muakadka ah rawaatibta mu'akadka ah weeyaan macnaha waa toban ragcadood sooma وcan ah. cabdillaahi bni shaqiiqin qaala wuxuu uhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata caaishaaan weydiiyey can salaati الnabiy nebiga salaadiisii baan weydiiyey sal lay waslam faqaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada qabla الظuhri duhurka ka hor rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray wa bacdaha duhurka gadaashiisana racatayni laba ragcadood wa bacda almaqribi maqribka gadaashiisana racatayni laba ragcadood wa bacda alcishaai cishaha kadibna ragcatayni wa qabla alfajri fajarka hortiina wuxuu tukan jiray intayni laba ragcadood rawahu waxaa wariyay atirmidiyu wasaxaxa wuu saxiixiyey kadalika sheekh albaani baa saxiixiye muslimna waa u tiiriyey ayb wa ahrajahu waxaa soo saaray axmed wa muslim wa abu daawuudana way wariyeen bimacnaahu xadiidku macna laakiin dakaruu waxayse sheegeen fiihi xadiidkan dhexdiisa waxay ku sheegeen qabla duhri duhurka ka hor arbacan afar bay ku sheegeen ayb yani waxa weyaan qoladan dambena way wariyeeno xadiidka caaisha laakiin waxay ka dhigeen bedelka xadiidka cabdilaahi bni cumar uu ahaa duhurka ka hor laba ragcadood caaisha waxay ka dhigtay afar ragcadood ismana diidayso wax iska hor imaanaya maaha leanna waa axwaal kala gedisanoo kulli way bannaan tahay mar afar buu tukan mar labuu tukan jiray cayisha waxay aragtay bay soo warisay cabdullaahi bnu cumarna intuu arkay buu soo wariyay salaadahan sunankaana sidoodaba wax yacni waxa weeyaan xadidan meehee tanna waa tukan jiray tanna waa tukan jiray saasaa la odhanaya marka kulli waa bannaan wa can ummi xabiibata xadiistaasi xadiidka cabdullahi bnu cumar iyo kaa caaisha iyo macnaha ay ku tusayaan iyo rawaatibtaasi ayaa wuxuu yahay madhabka jumhuurtu ay mareen wa can ummi xabiibata binti abi sufyaan can inabiy sal lay slm nabiga waxay ka warin qaala inuu yidhi man sallaa ruuxii tukada fii yowmin maalin dhexdii fii yowmin wa leylatin habeen iyo maalin dhexdood ruuxii tukada intay cashrata sajda labiyo toban ragcadood sajdadu waa ragcad wa siwalmaktuubati salaaddii waajibkaana aan ahayn labiyo toban ragcadood oo aan salaadii waajibka ahayn ruuxii tukada maalin iyo habeen buniya waxaa loo dhisayaa lahu isaga beytun guri baa loo dhisayaa filjannati jannada dhexeeda looga dhisaya rawahu ljamacatu baa warisay ila lbukhaari iyo bukhaari mooye labiyo toban ragcadood oo waajibku ka baxsan yahay habeenkii iyo maalinkii ruuxii tukaday gurigiisii jannadu waa diyaar walafdu tirmidiyi tirmidi lafdigiisu waxa waaye man sallaa ruuxii tukada fii yowmin wa leyla habeen iyo maalin dhexdood intay cashrata ragca labiyo toban ragcadood buniya waa la dhisay lahu isaga beytun guri baa loo dhisay filjannati jannada dhexeeda looga dhisay maxay yihiin waay marka labiyo tobanka ragcadood waa kuwe arbacan waay arbacan ruuxii tukada qabla duhri duhurka hortiisa afar afar duhur ka horraysa wa rakcatayni iyo laba ragcadoodoo bacdaha duhurka gadaashiisa wa ragcatayni iyo laba ragcadoodoo bacdalmaqrib maqhribka gadaashiisa wa ragcatayni iyo laba ragcadoodoo bacda alcisha cishaha gadaashiisa wa ragcatayni iyo laba ragcadoodoo qabla alfajri fajarka hortiisa labiyo tobanka ragcadood kuwa ayaga ayb walinasaa'iyi nasaa'i waxaa u sugnaaday xadiiu ummi xabiibata xadiidka ummu xabiibe ee hadda kan aan dul taagannahay ka tirmidiyi sida tirmidi oo kaleeto ugu sugnaaday lafdigan tirmidiy oo kaleu ku wariyey laakiin qaala wuxuuse yidhi wa rakcatayni qabla alcasri walam yadkur muusan sheegin rakcatayni bacda alcishaai muusan sheegin alimaam annasaa'i xadiidka ummu xabiiba duruuq badan iyo alfaad buu ku keenay qaar ka mid a ah, ta kuwaa tirmidi bay waafaqsan yihin midna waa khilaafsan yahayoo labadii ragcadood cishaha ka dambeeyey beddelkooda wuxuu geliyey labada ragcadood ee casar ka horraysa soo ma lafdigaa dambe marka ee isku bedelahay ee labada ragcadoodee casarka ku bedelay labadii ragcadoodee cishaha waa daciif ma sugna ayb sanadkiisu waa daciifo ma sugna ayb labiyo tobanku marka waa kuwa hore wey labiyo tobanka kuwa hore wey macnaha laakiin ma waxaa laga wadaa mar-un inaad tukato waa sida itlaaqa lafdiga laga qaadanaya man sallaa hal marun cimrigaaga ka mida miya maya sidaa maaha sida nasaa'i iyo khayrkii ku imaanaya man haabara calaa intay casharata rakca waay man xaafada ruuxii ilaaliya waay oo joogteeya adiga guri jannada ku yaallama bilaash baa lagu qaadan bay kula ta ya hal maaninoo labiyo toban ragcadood dhag laga siiyey guri jannada ku yaalla intaa waa ka qaalisan yahay marka waxaa laga wadaa ruuxii daa'ima oo ilaaliya oo sidaa ku wada tabcan marmar xaalad waa kugu imaan karta laakiin yani wax way ilaaliya saasaa laga wadaa baabu fadli larbaci afartii fadligooduu baabu yahay qabla duhri duhurka hortii wa bacdaha iyo duhurka gadaashi wa qabla alcasri iyo casarka hortii wa bacda alcishaa'i cishaha gadaashiisa afar ragcadood duurka ka horraysa iyo afar duurka ka dambaysa iyo afar casarka ka horraysa iyo afar cishaha ka dambaysa waa la badiyey intii horaa yeelayde waa la siyaadiyey taa wuxuu ku soo arooray baabu yahay can ummi xabiibata qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay annabiya sal lay waslam oo yaquulu leh man sallaa ruuxii tukada arbaca rakacaatin afar ragcadood qabla duhri duhurka horti wa arbacan iyo afar bacdaha gadaasheed xaramahu llaahu alla wuxuu ka xarimay cala naari naarta korkeeda yacni jidhkiisa ilaahay naarta waa ka xaaraamayo waa ka manciyey naari ma taabanayso sida riwaayo kale ku timi rawahu lhamsatu shantii baa warisay wasaxaxahu tirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnu khusayma sheekh albaanina waa saxiixinaya ayb afar ragcadood oo duurka ka horeeya iyo afar ka dambaysa ah, waa sideed soo maa inay mashruuc yihiin buu xadiidku tusay inay mashruuc yihiin ayuu ku tusayaa oo labana waad ka dhigi kartaa duhurka horti iyo laba ka dambeeya waa sidii xadiiskii horan kusoo marray haddaad siyaadiso afar iyo afar ka dhigtana waad heli kartaa haddaad ka dhigto afar hore iyo laba dambana waad heli kartaa haddaad laba hore iyo afar dambe ka dhigtana waad heli kartaa kullu daalika jaa'is wa adiga waxa weeye sidaad ajirka iyo fadliga u siyaasan lahay hawl kuu taallo waa waa meelaha aan laasimka ahayn laakiin lagu tartamo waa ee aakharana lagu kala bixi doono waa ee saabiqiinta iyo asxaabulyamiin iyo meesha lagu halhadhi doono halkaa way maanaa ayb ayada lafteeda waxaa ka muuqata man sallaa arbaca rakacaatin afar ragcadood oo duhur ka horreeya afar ka dambeeya hal maalinuu ninkuu tukada miyaa laga wada ayadana maya in ilaahay jidhkaaga naarta ka xarimo oo naariya adigu aydaan is arkin hawl sahlan ma soo ma saas daraaddeed ayadana waxaa soo arooray oo tirmidii abi daawuud ay wariyeen man xaafada soo ma jeed man xaafada arbacan qabla aduhri wa arbacan bacda aduhri arbacan bacdaha afar duhur ka horraysa afar ka dambaysa ruuxii ilaaliya oo xifdiyo laasima kaa waya midka aan naar arkaynin macnaha ayb wacan abi hurayrata wabni cumara ana nabiya sal lay waslam halka abu hurayre mu idinku daraya can abi hurayrata wabni cumar mise can ibni cumar basu idin leey abu hurayra daduu qoray ma jira ya abu hurayre in meeshaa la soo geliyo kutubta kuma taallo wadaadka kitaabkan leh ziyaada min almakhtuuta alif buu leeyahay wuuna khalad badan yahay kitaabkan haysta ruux haysta yacni waxa weeyaan kan oo saddexda mujallada eh uu leeyahay ninka la yidhaahdo eh, maxamed sufi xasan xallaaq khaasatan eh, ma aqaan laba goor dhowr goor inla tabciyaa dhici karta laakiin tabcada aan aniga haysto waa midda soo baxday laba kun iyo saddexda oo muasasatu rayaan ay taabacday aad bay u khaladaad badanta si aan caadi ahayn marka waa inay ku baraarugaan dadka haysta muxuu ahaaye eh, taydoo kale marka abu hurayra meeshaasi wuxuu leeyahay makhtuutan ka helay buu leeyahay hoos xaashiyada laakiin markaad ku laabato maraajicda xadiidka soo saartay xadiidkani waa xadiid ibnu cumar ee abu hurayre kuma darayaan saas daraaddeed sida saxda waxa weeye wa can ibni cumara ana nabiya sal lay sl nebigu qaala wuxuu yidhi raxima allahu allah u naxariistay imra'an ruux oo sallaa tukaday qabla alcasri casarka ka hor arbacan afar tukaday rawaahu axmed baa wariyey waa abu daawuudo watirmidiyo tirmidi markuu wariyey kadib wuxuu idhi xadiidku waa qariib xasan ah waxaa saxiixiyey sidoo kale cabdilxaq ilishbiili ibnu xibbaan sidoo kale sanadkiisa waxaa taxsiiniyey sheekh albaani iyo qayrkii ayib xadiidkanina wuxuu faa'iideeyey salaada casarka ka hor afar in la tukan oy mashruuc tahay ha la tukadee ajirka laga helaya inay tahay ilaahay naxariistiisa inuu ilahay kuu naxariisto xadiid cali bin abi aalib baa isagana jiro xasan ah oo sheegaya inuu nebigu tukan jiray afartaa ragcadood ee ka horeeya salaada casarka ayib muusan sheekhu keenin casarka gadaashiisa in wax salaada la tukan karo axaadiisa kuma keenin laakiin axaadiis baa jirta nebiga ka sugan sal lay wasalam oo tilmaamaysa casarka gadaashiisa inay laba ragcadood mashruuc yihiin nahyiga salaadda casar kadib ku soo aroorayna wuxuu khaas ku yahay xilliga qoraxdu isbeddasho iyo wixii ka dambeeya amaa inta qoraxda midabkeeda iyo kulaylkeedu intuusan isbedelin casarka kadib waa la tukan karaa laba ragcadood inuu tukan jirayna nebiga way ka sugan tahay sal ly waslam masaladaas sidii ciddii u baahanna baxi fiican waxaa ka sameeyey alimaam ibnulmundir caleyh raxmatullah awsadka baxdi aad u qiimo badan buu ka sameeyey natiijada hadda aan idiin sheegay buuna akhiiran masalada ku gebagabeeyey waana sida saxda ah. waana masalada sheekh albani caleyh raxmatullahi sidoo kale aad uga hadlayo marka salaada casarka kadib laba ragcadood tukashadeedu waxay ka mid tahay rawaatibta walow nebigu uusan aad u laazimi jirin sida kuwa kaleo kale haddana waa la tukan karaya ah, waa la tukan karaa dhimale wacan caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi maa sallaa ma tukanin annabiyu sal lla alay waslam nebigu alcishaa cishaha muusan tukanin qatu weligii oo fa uu galo calaya korkayga ii soo galo ilaa haddii intuu tukado uu ii soo galo sallaa wuxuu tukan jiray arbaca rakacaatin afar ragcadood buu tukan jiray aw sita rakcaatin ama lix ragcadood haddii intuu cishaha tukado uu ii soo galo mar kasta afar ragcadood buu tukan jiray guriga ama lix ragcadood cishaha kadib rawa axmed baa wariyo abu daawuud kadalika anasaa'i baa wariyey fi lkubra bayhaqi sanadkiisuna waa daciif oo xadiidkuma sugna waxaa ku jira nin majhuul ah oo la yidhaahdo muqaatil ibnu bashiir alcijli ayaa ku jira saas daraaddeed buu sheekh albani iyo kayrkiiba ay daciifinayaan oo xadiiskaasi ma sugno hadduu sugnaan lahaana waxaa laga faa'idaysan lahaa cishaha kadib guryaha markii la tago afar ragcadood in la tukado laakiin xataa hadday sugnaato waa un salaatuleylkii qayb ka mida ah. leanna salaatuleylka ruuxa uu tukanayo waa cishaha markuu ka baxo labadiisa ragcadnoodna tukado wixii ka dambeeya salaatuleylka wakhtigeedu bilowda marka salaatuleilkan bay ku xisaabsanaan lahay hadday sugnaan lahawa laakiin maba sugna xadiidka wa can ilbaraa ibni caazibin can inabi sal lay slm nabiga wuxuu ka warin qaala nabiga inuu yidhi man sallaa ruuxii tukada qabla duhri duhurka hortii arbacan afar kaana wuxuu ahaanayaa kaannamaa sidii isagoo tahajada yacni waxa weeyaan eh, salaad ku soo jeeday min leylatii habeenkiisa habeenkii isagoo cibaadaysanayo salaad kusoo jeeduu kalu noqonaya waman sallaahunna afartii ragcadood ruuxii tukada bacda alcishaa cishaha gadaashiisana kaana wuxuu noqonayaa ka milihinna afartaa kuwa la midoo kale min leylati alqadri leylatu lqadri xaggeeda mid ka tukadaoo kaleu noqonaya kaana kaman sallaa ruux tukaday oo kaleu noqonaya milahunna afartaasoo kale min leylati alqadri leylatu lqadri xaggeeda ka tukada yacni afar haddaad cishaha gadaashooda tukato waxaad la mid tahay afar ragcadood habeen leylatulqadri ah ruux tukadoo kale ajirkoodaad yeelanaysa rwa waxaa wariyey xadiidkaas saciid baa wariyey saciid ibn mansuur fii sunanihi buu ku wariyey kadalika waxaa wariyey tabaraani fi lwsat waana daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo naahid ibnu saalimin albayhali ayaa ku jira waana majhuul sida uu leeyahay xaafiyani waxa weyaan ciraaqi iyo kayrkiiba iyo ninkii hayami labaduba marka xadiiskaasi ma sugna hadduu sugnaan lahaana wuxuu faa'iidayn lahaa labada ragcadood afarta ragcadood ee cishaha ka dambeeya ajir badan inay leeyihiin afarta duurka ka horeeyana fadiilo siyaadaa inay leeyihiin buud sheegi lahaa laakiin ma sugno xadiikaas baabu takiidi rakcatay alfajri watahfiifi qiraa'atihima waاldajcati wاlkalaami bacdahuma waqada'ihima ida faatataa wuxuu baabu yahay takiidi rakcatay alfajri <clears throat> labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya adkayntooda wa takhfiifi qiraa'atihima ahrintoodaoo la fududeeyo waxa lagu ahrinaya qur-aanka ah oo la yareeyooo la fududeeyo waaldajcati iyo seexasho gadaashooda la seexdo oo dhinaca dhulka la dhigo waalkalaami iyo hadlid bacdahumaa markaad tukatay kadib inaad hadasho wa qadaa'ihimaa iyo qallayntooda idaa goortii faatataa ay tagaan hadday ku dhaafaan in dib lagala imaan karo salaad sax markaad tukatay kadib aad qallayn karayso masaaishaaso dhan baabay can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi lam yakun muusan ahayn annabiyu sala allahu calayhi waaalih calaa shayin shay korkii oo min annawaafili sunnooyinka ka mida ashadda mid la darraan badan yahay ama la adeeg badan yahay tacaahudan ilaalin iyo ku dadaalid minhu xaggiisa calaa rakcatay alfajri labada ragcadoodee fajirka korkood shay nebiga looga dadaal badnaa ama dadaal ahaan uu kaga adayg badnaa ma jirin labada ragcadood ee fajirka ka horreeya muttafaqun caleyh ayb alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah fii axadi qowlayhi wuxuu leeyahay waxayba ka fadli badan yihiin witrka ayb laakiin waxaa loo badan yahay inuu witrku ka fadli badan yahay wuuna laazimi jiray nebigu sal lay slm waxyaalaha ku tusaya inuu aad ugu dadaali jiray waxaa ka mid ah sida xadiidkii cabdullahi bni cumar fi saxiix ee rawaatibta kaleo dhan sunnooyinka ka horeeya waajibka ama ka dambeeya ee rawaatibta loo yaqaano markuu nebigu safro muu iska dayn jiray ma tukan jiray laakiin labada ragcadood ee salaada fajar ka horeeya ayaga ma uusan ka tegi jirin laa safaran walaa xadaran hadduu socoto yahay hadduusan haynba muusan dayn jirin waxay kutusi marka inay eh, istixbaabkoodu uu mu'akad yahay wa canhaa caaisha waxaa laga warin can nebi sal ly waslam qaala inuu yidhi rakcataa alfajri fajarka labadiisa ragcadoodii khayrun waxay ka khayr badan yihiin min addunya addunyada iyo wamaa fiiha iyo waxa dhexdeeda adduunkiiy waxa yaalloo dhan ayaa ka khayr badan yihiinoo waxaad ka helaysaa ka fiican waxaa wariya axmedu axmed baa wariyey wamuslim wtirmidiy wasaxaxu wuu saxiixiyey wacan abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa tadacuu ka tegina rakcatay alfajri fajarka labadiisa ragcadood ha ka tegina walow daradatkum haba idin eriyatee alkhaylu farduhu haba idin caydhsadeene xataa hadday fardo idin eriyanayaan oo dagaal intaad ku jirtaan cadowgiinnu fardo idinku eryaynaya xataa labada ragcadood ha ka tegina ee fajr ka horey axmed baa wariya abu daawuud waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira layidhahda ibnu saylaan abu hurayre ka warinayo majhuul ah sidaas daraaddeed baana xadiidka waxaa daciifiyey cabdilxaq alishbiili sheekh albaani yacni waxaase loo deliishaday macnaha sheekhu uu sheegayo rakcati alfajri inay mu'akad yihiin sunanimadkoodu xaadiista ka horraysaa inagaga filan bal alimaam xasan ibn abilxasan albasri waxaa laga wariyaa inuu qabay inay waajib yihiin labada ragcadoodee ka horeeya salaad subax waase laga raajixsay wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi ramaqtu waxaan u fiirsaday annabiya sal ly waslam nebigaan u fiirsaday shahran bil baan u fiirsanay fa kaana wuxuu a yaqra'u mid akhriya fi rakcatayni labada ragcadood dhexdooda qabla alfajri fajarka ka horeeya wuxuu akhrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun waa ragcadda hore wa qul huwa allahu axad ragcadda dambe rawahu alhamsatu shantii baa warisay ila nasaa'iya mooyaane ayib bal muslim baa soo saaray wuxuu ku tusayaa labadaa ragcadood faatixada iyo labadaa suuradood in lagu akhrinayo waana madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi imaamu shaafici uu ka mid alimaamu maalik isagu wuxuu yidhi labadaa ragcadood waxaan faatixa ahayn lamama ahrinayaba xadiiskan soo socduuna daliishanaya wacan caishata radi alla canha qaalad waxay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sal lla alay waslam yukhafifu mid fududeeya arakcatayni labada ragcadood allatayni labadaasoo qabla salaati subxi salaada subax hortooda labada ragcadood salaada subax ka horreeya wuu fududayn jiray xataa ilaa innii anigu la aquulu aan ka idhaahdo hal qara'a ma akhriyay fiihimaa dhexdooda biummi alqur'aani talow faatixada ma dhammeeyey sida uu fududaynayo taagni badan ma taagnaan jira ilaa aan is idhaahdaba faatixada miyuu akhriyay talow ma dhammaystiray ilaa iska idhaa saasuu u fududayn jiray bal marka fududayntu waxay ku saabsan tahay yani qira'at alfaatixa waxaan ujeedaa qiraa'ada qiraa'ada laakiin caadatan waxaa la yaqaanaa nebiga sal lla lay salaadiisu way isu dheelitirnaan jirtay sida ibnuqayim caleyh raxmatullahi uu aad u faahfaahinayo salaada nebigu way isu dheelitirnaan jirtoo hadduu qiraa'ada dheereeyo rukuucda iyo sujuuddana wuu dheerayn jiray hadduu qiraa'ada khafiifiyana rukuucda iyo sujuuddana waa la khafiifin jiray haaliban saasay salaadiisuugu dhelitirnay ayb faatixada iyo labada suuradeeden soo marnay in la akhrinayo oo khafiifinta ayna ka hor imaanaynin ayaa wuxuu yahay madhabuljumhuur ayb amaa abu xaniifa isagu wuxuu yidhi qiraa'ada in la dheereeyo labada ragcadood ee fajarka ka horreeya ee sunnada ah qiraa'ada in la dheereeyaa sunna abuui xadiisku khilaafa muxuu cuskaday wuxuu cuskaday nusuus kaloo caamuu cuskaday sida xadiidka dhahaya afdalu salaati tuulu lqunuut salaad waxaa ugu fadli badan midda istaaggeeda la dheereeyo waa xadiis caam ah laakiin labada ragcadood khaas ahaan waxaa ugu soo arooray inuu nebigu fududayn jiray sidaas daraaddeed kan dambaa ah, macnaha yani iyaga khaas ku ah ama naskaa hore waa caamu wacan abi hurrat radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa sallaa hadduu tukanayo axadukum midkiin alrakcatayni laba ragcadood qabla salaati subxi salaadda subax ka hor hadduu tukado waayo falyadajic ha seexdo calaa janbihi alayman dhankiisa midigta hau yar ha seexdo rawahu axmed baa wariyey abu daawuud watirmidi wasaca uu saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan cabdilxaq alishbiili alimaamu nawowi sheekh albaani ibnu xasmin isaguna waa xujaystay xadiikaasi marka a'immadaasi waa sugan yahay beli waana lafdi oo amraya lafdi nabowiya waa wuxuu amrayaa labadaa ragcadood kadib in dhanka midigtaa ruux u yara seexdo ayb alimaam shaykhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi iyo culimo kale waxay leeyihiin xadiidkani waa baatil wax ah, jiraba maaha oo waxay leeyihiin xadiisku wuxuu ku sugan yahay kan inoo soo socda ee ku xiga oo nebigu sal lla lay wasalam wuu samayn jiro wuu seexan jiray ama amar ahaan uma sugna bay leeyihin amar ahaan halkaasay marinayaan marka amar ahaantaa laysku khilaafsan yahi ficil ahaan asaga xadiidkiisu waa ka wa can caiشhata radi canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii sallaa uu tukado rakcatay alfajri labada labada ragcadood ee fajrka ka horeeya markuu tukado iddajaca mid seexda ayuu ahaa calaa shiqihi اlأyman dhankiisa midigtaabuu u yara seexan jiray ayb waa muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan kaana wuxuu ahaa idaa goortii sallaa uu tukado rakcatay alfajri labada ragcadoode fajarka fain kuntu haddaan ahay bay tidhi mustayqidatan mid soo jeeda labadiisa ragcadoodee markuu dhammaystay fajarka u tukado salaadiina weli lama gelin haddaan markaas soo jeedo aanan hurdin bay tidhi xadaanii mid ii sheekeeyu ah waa ila sheekaysan jiray marka wa ilaa haddii aanan soo jeedinna iddajaca markaasuu yaro seexan jiro dhinaca dhulka dhigi jira muttafaqun calayhimaa lafdigan iyo lafdiga ka horeeya buhaari muslim soo saaray ayb in markaad labada ragcadood tukato kadib aad sheekayn karto oo tarjamada ku jirtay halkanuu ka qaadanaya xadaanii haddii markaa islaantaadu soo jeedo ama cid kula joogto man labadan xadiiskan dambe caaisha qaybtiisan kan dambe marka wuxuu kutusayaa inuu nebigu samayn jiray taa waa laysla ogol jiray inuu samayn jiray amaa inuu amray wey doodu miday ka taagantah xadiiska hore ku saabsanya almuhim inay sunno tahay dhinacu seexadkaasi ayaa wuxuu yahay madhabu aa'ifa min alfuqahaa oo uu ka mid yahay alimaamu shaafici asxaabtiisu ay ka mid yihiin bal alimaam ibnu xasmi caleyh raxmatullah isagu wuxuuba leeyahy waa waajib ah, isagu wuxuuba leeyahay inaad dhinaca dhulka dhigto waaba laazim buu soo istaagay وعn abi hurata radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sl lay slam rsulku wuxu uhi man lam yusalli ruuxii aan tukanin rakcatay alfajri labada ragcadood ee fajirka ah yani fajarka ka hor ruuxaan tukanin falyusallihimaa labada ragcadood ha tukado bacdamaa tatlucu shamsu qoraxdu markay soo baxda kadib hadday ku dhaafaan ood ka gaadhi weydo qoraxda soo bixitaankeeda wixii ka dambeeyo tuko rawahu tirmidi baa wariyey waana xadiis saxiixa wey in aad qoraxda soo bixitaankeeda kadib tukanayso ee aadan salaada subax markaad saa u tukadaba ka dambaysiinaynin ayaa waxaa qaba a'immada qaar ka mida thawri ibnu mubaarak shaafici axmed iyo isxaaqba sidaasuu ka soo guuriyey laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan in la tukan karo bacda salaati alfajri mubaashara nahyiguna uusan ayaga ku saabsanayn waana sida raajixa waqad abata waxaa sugnaaday buu hi ana nabiya nebigu sal lay waslam qadaahumaa inuu qalleeyey maca alfariidati salaaddii waajibkaa la jiritaankeeda ayuu qalleeyey labada ragcadood lammaa naama markuu seexday can ilfajri salaada fajar markuu ka seexday fi safari safarka dhexdiisa xadiiskaasi waa xadiiska caankeed garanaysaanoo nebigoo socotaa intuu meel degay oo xilli dambeoo habeenka qaybtiisa damba ay degeen uu ku dhihi jiray salaada noo ilaali bilaal miyuu ah kadibna uu ka seexday oy salaaddii subaxuun qoraxda kuleylkeeda ku kaceen kadibna meesha inaga kiciy uu ka guurano meel agteedaa salaaddii ku galeen salaaddaa markii la tukanayey barqinkii waay salaaddii subaxna way soo dib dhacday waa laga seexay hurdaa ka tegsiis salaaddii subax toos looma geline fajarkii labadii ragcadood ee ka horreeyey fajarkaa horta la tukaday kadibna salaaddii subax baa la tukaday marka labada ragcadood hadday ku dhaafaan inaad dib ka qallayn karta ayay ku tusaysaa waana sida sawaabkaa ah. wa hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi